ayaa ka wariyay nabiga sala allahu calayhi wasalam saddex iyo toban saxaabi fasayaraani ma sheegin ee waxay u wariyeen man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii sidaas ayay u wariyeen amase faqad ra'aa alru'ya alxaqa abu hurayra oo ah saxaabiga afariyo tobnaad ardadiisa shan ka mid aha ka wariday afar ardadiisa ka mid ah abu hurayre waxay uga wariyeen sida jamaacada kale u wariday oo ah man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii hal ardadiisa ka mid ah ayaa isku ayaa laba siba looga wariyay sidii jamaacada jamaacadaasi waafaqsan iyo lafdigan ah fasayarani ka shaki yar mal e mana lagu shaki karo inuusan lafdigaas maxfuud ahayn ee uu shaad yahay fasayarani waa i arki doonaa lafdiga uuna maxfuudku yahay qofkii ru'yo igu arkaa xaqiiqanimuu ru'yada iigu arkaye shaydaan aniga iskuma kay waxa uu arkayoo ku ru'yooday xaqiiqanimo waa nabi moxamed sala allahu calay wasalam marka laakiin adduunku soo jeed igu arkayaa ma jiro sababtoo ah haddii saas la yidhaaho waxay noqoydaa in saxaabadii ay hadda joogaan oo aysan weligood dhammaan inta mu'miniintu joogaan rawa الbukhaariyu can ibni cumara radia allahu canهuma qaal samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay salى اllahu calayhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay baynaa waqti ana aniga naa'imun mid hurdaya aan ahay mar aniga aan ahaa mid hurdaya utiitu waxaa la iila yimid biqadaxi labanin galaas caana qadaxa waa weelka biyaha iyo caanaha iyo lagu cabo galaas caana ah ayaa la iila yimid oo la ii keenay fa sharibtu minhu waa ka cabay xataa intii innii aniga la arariya dheragtii aan ka arkayo yakhruju xaal uu ka soo baxaa min adaafirii ciddiyahayga nusqadan daaruminahaaj waxaa ku sugan min adaafirii nusqooyinka gabalna min adfaari saxiix bukhaariga nusqooyin gobol ka mida kolley madbuucaana adfaari ah ku sugan min adfaari oo saxiix bukhaariga maahanan arag nusqo oo madbuuca oo adaafiri ay ku qoranta ee adfaari ah ku qoranta nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam anoo hurdaya ah waxaa la ii keenay galaas caana ah waa cabay ilaa inta ka dhergay caanihii oo dheragti iga badatay aad aan dheragtiioo cidiyaha ka soo baxayda aan arkay xataa intii inii aniga la arar riya riya a ah lagu wariyey bikasrin raa xadiidka arrayana luq ahaan u bannaanta ilaa aan ka arkay dheragtii yakhruju xaalo uu ka soo baxayo min adfaari ciddiyahayga uma acdaytu waxaan siiyey fadlii hambadaydii wixii iga soo haray waxaan siiyey caanihii iga soo haray yacni cumara waa raawiga waxa dhahay yacni cumara maadaama cumaroo ag fadhiyey nabigu uu ishaaray ee raawigii qowlan u fasiray ishaaradii nabiga marka waxaan siiyey cumar uma acdaytu fadli dheeraadkaygiyaan siiyey yacni cumaraan siiyey qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen famaa awaltahu maxaad ku fasirtay yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow arrinkaas maxaad ku fasirtay in lagu keenay galaas caana ah oo adugu aad ka dheragtay ilaa xiddiyaha ay ka soo bixi tegeen kadibna hambadaadii aada cumar siiday maxaad ku fasirtay ru'yadaas qaala alcilma nabi wuxu uhi cilmigan ku fasir taasna waxay ku tahay ammaan iyo manqabo cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu nabiga sala allahu calay wasalam haddee basharka jinni iyo insi dhammaan axadka u cilmi badnaa weeye laakiin waxay tusaydaa cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu cilmi weyn oo dheeraada ilaahay uu siiyey maadaama nabigu yidhi hambadaydiyan siiyey sal allahu calayh wasalam can abi saciidin اlkhudri radia allahu canhu yaquul xaaluu leeyahay qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam baynamaa waqti ana aniga naa'imun mid hurdaya aan ahay ra'aytu naasa dadkaan arkay yu'raduuna calaya xaalo la ii soo bandhigayo dadkiiyaa la ii soo bandhigoo lay tusay walxaal ayaa la ii soo bandhigay calayhim dadka korkooda qumusun qamiisyaal ay ku sugan yihiin dadku qamiisyaalay siteen dadkiyaa lay tusay muslimiinta ahaa oo qamiisyaal wata minhaa waxaa ka mida qamiisyaalka maa qamiis yabluqu gaaraya ahudiya naasaha waa jamcu hadi fadi waa mfrad ahudiyu waa jamc naasaa gaar asagana fiir madax markii laga soo geliyo halkaanu ku jooga waa qamiis aada u gaaban madaxa ka soo geli intuu ku jooga wax yar sooma jeedin mid intaas ku jooga ayaa ka mid ah dabaa sita wa minhaa waxaa ka mid ah maa qamiis yabluqu gaara duuna daalika makaankaas makaan ka hooseeya duuniga waxa wey hoosuu ka xigaa wey hoosuna asaga dega meelahaanu ku jooga mid meelahan dhexe ku jooga qofa qamiisu sitaa waa la kala qamiisya dheeri waa mara calaya waxay soo maray yuhi nabigu salى اlahu alيه wasalam cumar bnu khaaab cumar bnu khadaab walxaal calayhi korkiisa qamiisun uu ku sugan yahay qamiiskoo yajuru dhulka uu ku jiida qamiiska cumar madaxa laga soo geliyey dhulku ku jiida kaasaan ku ru'yooday kaasaan ku ru'yooday qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu maa shay muxuu yahay awaltahu arrinkaas aad ku fasirtay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay maxaad ku fasirtay ru'yadaas qaala wuxuu addiin alla ka cabsiga taqwada iyo alla ka cabsiga iyo diinkaan ku fasir tanuna waa ammaan kaloo cumar alla ka cabsigii qof meeshaan yaru ka jooga mid wax yaru hoos u degay mid meel dhaxoo lugahaw sii maraa cumar dhulku daatay isagii dhammaayuu qariy alla ka cabsigii taasna wuxuu uhi xaafidku waxaa laga fahmaa dadku tadayunka inay ku kala dheer yihiin qof wax yar haysto wax badan haysto mid alla ka cabsigii diinkiisu xoog badan yahay midna daciif u yahy waxaa kaloo laga qaadaa hi xadiidkan waxaa jira wax marka la ru'yoonayo ammaan ah oo ru'yada ammaan ku ah haddii la soo jeedana ceeb aho xaaraan ahon la ogolayn xadiidkan waxaa ku jira wax soo jeedka xaaraan oon la ogolayn oo sharcigu oo ceebeeyey ru'yadana ammaan ku ah waa maxay waa qamiiska dhulka jiitamahay khamiiska dhulka jiitabaya cumar ammaanu u yahay soomaha ru'yada ila waa alla kacabsiga dhar ma ahane inkastuu dhar ilaahay ku magacaabay walibaasu taqwa daalika khayr waa dharkii alla kacabsiga marka ru'yada kayru ku yahay ammaan soo jeedkana in lagu jeedaa xaraan weeye nahya ku soo arooray iyo waciid daran naar aa lagu gelaya hadduu khamiisku uu aanqawgaaga hoos uga dego maana dhammaan dharka ninka muslimkaa halkee ku jooga maradiisu izaaru mumin nisu saaqi kor haddaad uga qaado jilbaha geydo dhar mu'min maaha dharkii mu'miniinta lagu yiqi maahas gaalada waxaa dabagaaday qaadanaya ama dadka gaalada ku dayda hadda gaal saasaa soo baxayo waxaa way ciyaalkii dabagaabyo alla sitaa izaaru mumin nisfu saaqi shanshada waa inuu geeyaa halkaasaa muumin maradiisugu joogtaa wax darada gabaloobo jilbaha ka koreeya ama jilbaha ku jooga maaha mara muumin wax jiitamayana maaha ah, gaalku asaga ma dhici karta meeshaas sharciga inuu ku geeyo marna yeelibo laakiin imaa musbil inuu noqdoo jiido oo uu naar ku shaqaysto wa imaa dabagaab inuu qaato oo qawnaado labadaba waa xaaraan marka shaygan ammaan uu ku yahay ru'yada laakiin soo jeedkaa waa shay laysku ceebeeyo lama ogola isbaalka taas marka waa arrin weyn oo cumar ibnukhadaab ammaan u ah alla ka kacabsigiisiiyo taqwadiisa tusayda weyn xadiidka waxaa kaloo ku sugan in ay bannaan tahay qofka haddaan laga cabsayn inuu xoogaa fidnoobo in ammaantiisa la sheegi karo oo la ammaani karo maxaa nabigu waa ammaan weyn u ammaan ammaan weyn uu cumar ammaan marka haddii laga aamin yahay qofka inuu fidnoobo waa la ammaani karaa isagoo soo jeeda wax rumahana lagu ammaana rawa الbukhaariي can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayre wuxuu ka wariyey bukhaari yaquulu xaaluu leeyahay qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa qtaraba zamaanu waktigu hadduu soo dhowaado waa qiyaamuhu hadduu soo dhowaado waktiga la sheegaa waa saacadda qiyaamaha waktigu haduu soo dhowaado lam takad kuma sigato takdibu inay been sheegto ru'yaalmu'mini qofka muuminkaa ru'yadiisa marka qiyaamuhu soo dhowaado qofka muuminkaa ru'yada uu ru'yooda marna been inay noqoto iska daa xataa kuma sigato kuma dhowaato been maba noqotaba ilaahay raxmaddiisay ka mid tahay aakhiru zamaanka cilmigii waa yaraana dadkii sunnada haysta waa yaraanayaan fisqigu waa badanaa bidcadu waa badane shartiyaa badane nabi la soo dirayoo dambena ma jiro ru'yadaas marka waa ta'yiid iyo nusro ilaahay muuminka ugu nusrayna wuxuu arkayaa wax oo wanaagsan oo bishaaro ah sida uu u arkayna weeye ma dhici karto inay been noqoto marka waa xoojin ilaahay ku ayidayo qofka muuminka muuminka lagu ayidayo ama asagaa ku ruyoona naftiisa wanaag ama qof kaloo muuminuhu wanaag ugu ruyoona ida tarada zamaanu marka mar oo qiyaamuhu soo dhowaado ru'yada muuminku xoogay sii yeeleen markuu qiyaamuhu soo dhowaadoba xoogay sii yeeleeba ida tarada zamaanu waqtigu markuu soo dhawaado ida idataraba idaa qaruba wey macnaheedu lam taked ma ku siganaydo ku dhowaame takdibu inay been sheegto ru'ya almu'mini qofka muuminka ru'yadiisa wa ru'ya almu'mini qofka muuminka ru'yadiisu jus-un waa qayb juskaasoo min sittatin wa arbaciina jus-an afartan iyo lix jus ka mid ah afartan iyo lixda jusoo mina nubuwati nabnimo ah qofka muuminkaa ah ru'yadiisa juz-un tashbiih mubaa oo baliiqa weeye tashbiih oo baliiq ah marka la rabo in lagu xeel dheeraado tashbiiha xarfu tashbiiha ama adaa adaatu tashbiiha la xadfaa hadda waa xeel dheeraanshaa ku jirta macnaheedu waxay tahay ru'ya almu'mini qofka muuminkaa ru'yadiisu juz-un um ka juz-in waa juz oo kale juskaasoo min sittatin wa arbaciina juz-an afartan iyo lix juz ka mid ah oo mina nubuwati nabinimo ah afartan iyo lix juz marka loo qaybiya nabinimadii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam nabinimada nebigana waxaa loola jeedaa waxyigiiyaa loola jeeda waxyiga nebiga loo waxyoonayey afartan iyo lix marka loo qaybiyo meel ka mid ahay lamid macnaheedana waxay tahay macnaheeduna waxay tahay nabiga salى اllahu calayh wasalam labaatan iyo saddex sanaa loo waxyoonayay saddex iyo labaatan sano sanadkiiba kala bar waxay noqonaysaa afartan iyo lix meelood oo min lix bilood marka ru'yada saalixada oo ru'y ahaan loogu waxyoonayo nabiga sala allahu calay wasalam ayaa waxay ahayd lix bilood marka qaybtaas oo nabiga isaga loo waxyoonayo jus xaqiiqaahoo nabinimada ka mida wey ayad waa jus nabinimada ka mid amaa midda mu'miniinta kale ru'yoonayaan jus xaqiiqa maahane nabiga sal allahu calay waslm marka loo waxyoodo ama uu ru'yoodo ru'yadiisa sida waa baryey oo kalea loo arki jiray arrinta uu ku ru'yooday sida waagu marku baryo loo arko saasaa loo arki jiro muuminka rulowga ah ee dariiqii nabiga ku suganna ru'yadiisu saas oo kale noqon saasaa loogu shabaha marka ayadu juz xaqiiqa maahane waa ka juz-in amaa ru'yada nabigu waaba jusba oo ka mida nabinimadii nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wamaa shay min anubuwati nabinimada ka mid ahaaday macnaha waxyiga fainahu maagaasu laa yakdibu been sheegin wax nabinimo ka a ah oo waxyigii ka mida ah ma sheego been marka nabinimada meesha looga shabahaa nabinimada waxaa loola jeedaa waxyigii sida waxyigu uu u sheego shay aan weli la gaarin shaygiina sidii u noqdo ru'yadana waa noocaas wey rawa lbukhaari can ibni cabaasin radia allaahu canhuma can inabi nebiga wuxuu ka wariyay cabdillaahi ibni cabaas sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi man taxallama qofka isku kallifa bixulmin ru'yo lam yarahu usan arag ru'yo uusan arag qofka isku kallifa waa ru'yooday waxaasaan arkay uu leeyahay mana ru'yoon isagaa isku kallifa isagiiyo ru'yoon oo wax arag uu leeyahay waa ru'yoodoo saasaan arkay qofka sidaas yidhaahda kullifa waxaa lagu kallifaa takliifkan loolama jeedo takliifkii sharciga ahaa oo adduunka qofka wax lagu waajibi jiroo la dhihi jiray waxaa sameen ma loola jeedo ee waxa weeyaan kinaayatun can itacdiib wey cadaabkaad ku jirayda ilaa aad arintan samaydo wey takliifka saasaa loola jeeda kullifa waxaa lagu kalifaa an yacqida inuu isku gunto bayna shaciiratayni laba xabo oo heed ah ama qamardi-ah walan yafcala mana samaynayo qofka isagoo ru'yoon yidhaah waa ru'yood aakhiro inta cadaabka lagu rido ah waxaa la laba mir oo qamardi oo kalaa labadan mir isku xir ma isku xirmaya ma isku xirmaya cadaabka waxaa lagaa bixina markaa isku xirta saasaa la leeya waa arrin khatar ah marka ah, waxay tusaydaa muddo dheer in la cadaabayo saasay tusaydaa waxay tusaydaa dembi kabiira inuu sababtoo ah ru'yadii maxaan soo ogaanay min allaahi ka ahaataa ru'yadu alle xaggiisay ka ahaataa qofka marka asagoo ru'yoon yidhi waa ru'yooday wuxuu yahay qof ilaah ku been abuuraa oo leh allaa wax ii sheegay iyadoon loo sheegin marka beenta dadka kale waa ka daran waa ilaah ugu been abuurtay oo kale waa dembi kabiira marka naartu muddo dheer ku jiraya nacuudu bilahi min annaar waman istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiidi qowmin dad warkood walxaal hum dadku low qofka kaarihuuna ay nacayaan ow yafiruuna minhu ay ka cararayaan suba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood alcaanuka maar la dhalaaliyey yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha qofkii dad aan rabin warkiisa inay dhegaysta in la dhegaysto dad aan u ogolayn inuu warkooda dhegaysto qofkii dhegaysta waa jaajuus dabadu xijina meel kale inuu waxaad moodaa aakhiro marka la tago maar a ah inta la dhalaaliya dhegaha looga shubaya lagu cadaabaya qof kastoo warkaaga rabin waa laga fogaada dadba aragtoo dareento qofkaanu warka inuusan rabin adugu maqasho waaba laga tagaa waa laga taga cid kastoo warkaaga rabin oo warkooda inuu sir u yahay aad dareento waa laga fogaada waxba lama dhegaysto hadaad dhegaysato dhegdhegaydo maar la dhalaaliya dhagaha lagaaga dhalaalinayo sidaasaad sugayda tajaajuusnimadu waa shar iyo balaayo waman istamaca qof ka dhagaysta ilaa xadiidi qowmin dad warkood kuwa iyagu war war jacayla ah qaar u geyna ilan cidna u soo diran war qaarna waa loo soo dirtay ah, waa jaajuus la soo diray oo shartaasu wa ku shaqeeya khabiidnimada qaarna cid soo dirataba la warjecliya u geyni kaasuu dhegta la raaca marka warka laga wada hadlayo Ah. waa isku mid mar hadday dadkaan warkaaga rabin inaad dhegaysataa waa kaa xaaraan waa kaa xaaraan waman istamaca qofka dhegaysta ilaa xadiidi qowmin dad warkood walxaal hum dadku low qofkaas kaarihuuna ay nacayaana dhegaysta oo yafiruuna minhu ayba ka cararayaan suba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood alcaanuku suba waxaa lagu shubaa fii udureyhi labadiisa dhagood al aanu ku maar la dhalaaliyey maxaas la dhalaaliyey yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha waman sawara qofkii sawira suuratan suuran cudiba waa la cadaabaa cadaabkaa lagu ridaa wa kullifa waxaana lagu kallifaa an yanfuqa inuu ku afuufo fiihaa suuraddaas ruuxan wey naf inuu ku afuufo walaysa binaafiqin kumana afuufayo qofkii wax nafle sawira wax nafle dad duunyo dugaad macnaha bahallo xoolo dad wax nafle qofku waxaan naf waa sawiri karaa guri gaari geed dhagax dhib male wixi aan laakiin wax noola ah qofkii sawira naarta inta lagu ridaa waxaa la yidhaahdaa nafka geli adaa ilaahay isku shabahay kibirkaagu wuxuu gaaray inaad tidhaahdo sida ilaahaan wax u abuura halkaasaa kibirkaagu gaaray ah. watan rabulcaalamiin waman adlamu minman dahaba wa huwa yakhluqu ka khalqi falyakluquu dara yaa ka gardarro badana ilaahay qof inta dhaqaaqa sida allah wax abuura wixii alla abuuray wax weegaan soo saara qofkaas yaa ka gardaro badan bal dhuurcase ha abuureen ta iska daayaan suuraddan ay qabanayaan dhuurcase nool oo nafle ha abuureen alle toddobada san u abuuray toddobada dhul u abuuray inta u dhaxaydu abuuray inta ka sarraydu abuuray bal dhuurcase ha abuuray adduunka hadduu isku tago dhuurcase ma abuuri karaa maya maxaa marka kibir u geysta ama mobaylku sawir ama qalin ku sawir ama wax kale ku sawir ama geed qor waa isku mid ah, dhammaan sawir oo dhan waa isku mid kala qaad male sawir shaygaanu sawir ma yahaa khalaas wey meel dambo loo kala qaado male shayga haddii la yidhaha sawir maba ahan mas'aladaas waa ka bax laakiin waa sawir marka la yidhaha sawir kala qaad male nabigu ma kala qaadin sala allahu alay laakiin sawir ma ahan haddii la yidhaahdo hadda masaladii waa ka tegeyba markaas oo tusaale maxaa ah muraayadaad isku fiiri muraayadasoo ka dhex muuqa maydid ma aha masawir culammada gobol ka mida ah, waxay yidhaahdeen fideoga waxaan dhaqdhaqaaqay maarag waa muraayada ee masawir ma dhaqaaq masawir waa taagnaadaa saas waay ma dhaqaaqo fideoga laakiin waa dhaqaaqa saasuu leeya gacanu taaga dad gacan marka waxay yidhahdeen masawir maaha goormuu masawir noqona marka dha la xarkajiyo haddii asagii laftigiifideoga la xarkajiyo masawir isku bedela laakiin intuu socdo waxay idhaahdeen waa muraayad lagu qabtay kadibna la kaydeeyey ah. muraayadan cadlo isku fiido saqad iskaga fiido taasoo kale ahayd waxa lagu qabto asalkiisa kadibaa la kaydeeyo qaab loo kaydeeyo ilamasawir muraayadda hadduu hadda isku fiiri karta laakiin ma kayday karti xoogaa intaasu cilmiga lagu dheeraado ah. muraayadii laisku fiirinayey a ah, inta lagu fiiriyayaa la kaydeey adiga haddaba isku fiiri hadda inta dhigto laguma arko marka intaasaa lagu soo kordhiyeyda intaasaa lagu soo kordhiyey marka haddii la yidhaha musawir ma ahan culummadooda iskuma waafaqsano musawir qaar ale isaguna waa musawir xad isaga lafkiisu ijmac ma marka haddii la yidhahdo waa musawir waa musawir waa xaaran isagu kala qaadma laakiin wixii musawirka ka baxa isagu marka baabkaas waa ka baxa baabkaas waa ka baxa marka masawirada ilaahay looga cabsado mobaylada aan gacanta lagu hayo balaayada ay xambaarsan yihiin ka midta dadaan mama joogi karaan dhag uu siin eh, maantona dhag uu ku hayo wuxuu arkaba oo iskala aada ah, waa dembi naar lagu gelaya ka hor inaa lilaahi rawa lbukhaari can abi qataadata radia allaahu canhu annahu abaa qataada samica nabiya nabigu maqlay sala allahu calayh wasalama yaquulu xaale uu leeyahay aru'ya alxasanatu ru'yada wanaagsanu min allahi alle xaggiisa ka ahaato ru'yada wanaagsan alle xaggiisa ka ahaato waa qabar iyo war ilaahay xaggiisa ka yimida qofka loo sheegay saas darteedaa loo cadaaba qofka beenta sheegay oo idha waa ruyda isaga ruyo waa qof yidhi alle xaggiisa war iga yimi iyadoo uusan uga imaan ah. marka waa qof aad dembi weyn aru'ya alxasanatu ru'yada wanaagsan oo waxa feecan iyo bishaarada sheegayda ama mundirada oo kuu digayda min allahi alla xaggiisay ka ahaato fa idaa ra'aa axadukum qof idin markuu arko maa yuxibbu wax uu yahay falaa yuxadid yuusan u sheegin bihi wixii uu jeclaa ilaa man yuxibbu qof jecel maahan wax feecanaad ku ruyooda qofku jecel qofaan ahayn ha iskaga sheegi qofku jecel ayr kula jecel wanaag kula raba qofaan ahayn ha iskaga sheego xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi sababtu waxay tahay hadduu u sheego qofkii wuxuu uga fasiraa wax uusan jeclayn waa xaasigi waa ku nicebi qayrku kula nicebi markaasuu wax baran kaaga fasira sida loo fasira inay u dhacdaana la arkaa marka ruyada diiba la fasiro sida loo fasiro inuu u dhacdo marka xaasidkaaga ha iskaga sheegi qofku jecelo qayrka kula jecel u sheeg qofka loo sheegana inuu ilaahay ka baqaala rabaa oo ru'yada hadduusan tafsiirkeeda oqon uusan dadka uga cayaarin oo idha ani maaqaan ee qof yaqaano raadso anuu ah. maaqaane qof yaqaano orod raadso khalaas qofku fiican qofku jecel qayrka kula raba ru'yada tafsiirkeeda yaqaan aa loo geyna wanaaguu kugu fasira wanaaggaasay kugu dhece taas waa ru'yada feecan waydaa ra'aa qofku hadduu arko maa yakrahu wuxuu necab yahay wax uu dhibsado wax uu dhibsado qofkii arka falyatacawad billaah allah ka magan galo min shari ru'yada sharteeda iyo wa min shari shaydaani shaydaanka sharkiisa ilaahay magan gala aad indhaha kala qaadood kacdo acuudu billaah min shari min shari shaydaani wa shari maa araa ilaahay waxaan ka magangalaa shaydaanka shartiisa iyo waxa aan ku ru'yoodo shartooda saasuu leeyahy acuudu bilah min shari shaydaani wa shari maa araa ilaahayaa ka magan galo waa koo waa tilaabta koobaad tilaabta labaad oo aad sharteeda uga badbaaddo walyadful ha u tufo candhuuf alaaan saddex mar ha tufo bidixdaana loo tufaa sida riwaayadaha kale caddeeyeen bidixda saddex goor candhuufa u tufo marka aad kacdo saddex goor bidixda u tuf waa tilaabta saddexaad oo sharteeda looga badbaado tilaabta afraad walaa yuxadid bihaa axadan qofna u sheegi haddaad wax baran ku ruyoota lamada sheegaba qofku jecel iyo qofku neceb midna u sheegin qofna u sheegin axadan nakira fii siyaaqi nahyi nakira fii siyaaqi nahyi fii siyaaqi nahyi marka cumuumay tusada qofku jecel iyo midku nacabinna hau sheegi nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa innahaa ru'yadaas xun lan tadurahu qofkaas dhibimi saddexdan hadduu sameeyo ma dhibayo axaadiista kale waxay ku dareen dhinacaad u jiiftay haddaad hurdada ku laabaydo dhinacii ha u seexan dhinac kale u seexo waa afar tan kale ta kacdo oo weesaysato laba ragcad intaasoo tilaabo qaad ru'yada xun sharteeda intaasa kaaga filan ha ka welwelin marka rawa bukhaari can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man ra'aa qofkii ka arka min amiirihi qofka amiirkiisa aho madaxda waa shay-an shay qofkii shay u ka arka shaygaasoo yakrahu uu necab yahay diin xumuu ku arka wax diin xumaa oo qalada uu ku arka falyabir alayhi amiirkaasa ku sarro waa madaxdii muslimiinta laga hadlaa qofki waa muslim madaxdii muslimiinta weeye laakiin diin xunaad hadba ku arkee kaasaad ku arkee ha sabroo yuu ku fallaagoobi fainahu shaamiye man faaraqa qofka ka faaruqa aljamaacata jamaacada muslimiinta jamaacada waxaa loola jeedaa aljamaaca almuntadima binasbi اlimaam imaamad jamaacada oo waxa weeyaan imaamka taagtay oo madaxweynaha muslimiinta dooratay oo ah asawaad اlacdam siduu yidhi bahw imaamu dabari qofka jamaacadaas muslimiinta faaruqa oo ku faaruqa laba shay mid ka mid ah imaamkii ay doorteenuu ku fallaagoobay imaamkii waa muslim laakiin waa faasiq waxbaa ka ama xukunkay ku ijmaaceen ayuu ku fallaaboobay oo xukunkii ijmaac ahayuu khilaafay fa innahu man faaraqa qofka faaruqa aljamaacata jamaacada muslimiinta shibran hal taako oo fa maata uu dhinto ilaa maata waa dhimanaa ilaada zaa'ida maata waa dhimanaa miitatan qaabdhimasho qaabdhimashadaasoo jaahiliyatan gaalo loo nisbeeyey wuxuu u dhimanaa qaabkii iyo kayfiyadii gaaladu u dhima jirtay laba macnaa loola jeeda waa gaal loolama jeedo qofku hadduu imaamkii muslimiinta ku fallaagoobo waa gaal loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa koo waa caasi ilaahay waa caasiyey rasuulkiis waa caasiyey ilaa waxaa la yidhi ha ku fallaagoobinina madaxda muslimiinta oo jaa-idka kuwa jaa-idka kuwa fiicanaha hadda qofka isagaaba ku sabra sabar lagama rabo waa iska nimcaysay laakiin madaxda muslimiintaoo jaa-idkaa war ha ku fallaagoobinina aa layidhi waa fallaagoobay alla iyo rasuul caasi alla iyo rasuul caasi tan labaad gaaladii horeo jaahiligaayba carbeed ma aqbali jirin madax sidoodaba waxayba u arki jireen dulli in loo hogaansanaado halni oo shacabku daba joogo dulli wayay dhihi jireen waxay dhihi jireen see nin adoo kale ugu hogaansamaana fawdo iyo nin walbaa warankiisu ku noolay ah. fawdo iyo nin iyo warankiisu iyo seefti marka hadduu fallaagoobo qaabku u dhimanaya waa qaabkii gaaladii hore u noolaa jirtay maaha qaabkii muslimiinta maaha qaabkii alla amray saas darteedu yihi xaafid alxaji fatxulbaariga waqad ajmaca alfuqahaa fuqahada muslimiintao dhan waxay ku ijmaaceen calaa wujuubi daacati suldaan almutaqalibi waljihaadi macahu suldaanka madaxweynaha waddan qabsada oo meesha u taliya haduusan meesha u talin hadde madaxweyne maaha waa iska magac meeshii waa qabsada waa u taliyaa waana muslim khalaas waa waajib in la addeeco gaalada uu la jihaadayo in loogu tagaana waa waajib ilaa jihaadka iyo ilaalinta diinta koow isagaa iskale daacadiisaana ka qayr badan fallaago lagu fallaagoobo maxaa yeelay haddii lagu fallaagoobo fitna dhece dhiig muslima daadana waa layslaynaa wadooyinka go-a fitna dhece gabdhaha la kufsanaa safarka la dhacaa hantidaa la dhacaa balaayaa dhace gaalaa imaana waddankay qabseen ah. marka albaabkii fitnada weeye dii la yidhaha lagu fallagooba hala tuuro hala tuuro marka bale lagama shaqeeyo balaayo lagama shaqeeyo balaayo lagama shaqeeyo ilaa gaalnimo cad uu ku dhacuyo madaxweynihii goomaa lagu fallaagoobi karaa laba shardi marka la helo ko gaalnimo cad oo ilaahay caddeeyo daliil loo hayo oo culummada muslimiintu ehelka waa ay ku dhawaaqan yidhahdeen aayaddan ama xadiiskaana sheegaya waa gaal madaxweynahan koo awood meesha looga cayniyana waa in la helaa faryofootan sharcigu ma ogole ah, lama ogola asagii hadduu gaal xataa noqdo tabarna aan loo hayn oo haddii la yidhahdo hala cayniyo waa la isbaabi'ina tabar looma hayo ah, dhiigu ha daato gaalkiisina ha jooga isagii oo gaalana waa jooga keliya waxaa soo kordha han laislaayo haddee munkar kasta oo la suulinaa waa waajib in ama asagii dhammaan la suuliyo ama la yareeyo ma bannaana munkarkii haddii mid la-eg ka dhalanaa ama la siyaadinaa ma bannaana in laisku dayaa xaaraan wey biijmaac almuslimiin soo ma jeed ijmaacay ku soo rareen culummadu ma bannaana waxaa la rabaa tabar aad ku suulido inaad haydo gaalnimadiisuna waa inay sariix labadaas marka la hela waa laga caybina meesha laakiin haddaadan tabarhayn waa la fariyo footama maya beled soo korrida isagiina waa jooga gaalkiisiina waa yahay sidiisiina dhiig dhiig kalena waa daadin adig haba ma adan qaban marka haba sooma beled soo kordhida marka rawa bukhaariy can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi yataqaarabu zamaanu zamanku waa isku dhowdhowaana maxaa loola jeedaa zamankaa isku dhowaana macnaha ugu raajaxsan zamankaa isku dhowaana waxaa loola jeedaa barakadaa laga siiba markaasaa zamankii wax yar oo kaleu noqona ilaa sanadkii uu bil oo kale noqdo macnaha wixii bil lagu qabsan jiray aada sanad aduu ku qabeen barakada alla ka siiba wixii dadku ku qabsan jireen hal bila adiga sanaday kugu qaadeen bishiina waxay la mid noqona usbuuc dadku usbuuc ku qaban jireen adiga bilay kugu qaaday usbuuciina hal maalinuu la mid noqona hal maalin maalinkiina saacadu noqon barakadaa alla ka siiba waqtigu intuu leegi laakiin barakadaa laga siiba yataqaarabu zamanu zamanku waa isku dhowaana wa yanqusu alcamalu camalkiina waa nuqsaama riwaayadan sidaasaa ku soo arortay camalkiiyaa yaraana saalixaa dadku samaynayeen laakiin xaafid ibn xajar fatxulbaariga markuu bukhaariga sharxay wuxuu leeyahay riwaayada waxaa ku soo arooray wa yanqusu alcilmu wa huwa almacruufu waana lafdiga macruufka waa lafdigaas ee lafdi haddii macruuf la yidhah kan kalaa munkar noqdo marka sida lagu yaqaano istilaax oo musطalaxa muxadisiinta wuxuu leeyahay wahuwa اlmacruuf cilmigiiya yaraana siduu ku yaraana culummadaa dhimana marka jahliga badana sunnada inta laga yaqaan iyo inta laga jaahil inta laga jaahil yahaa badan cilmigiiya yaraana cilmigu hadduu yaraadana camalkiina waa yaraana camalkuna waa yaraana hadii cilmigu yaraado ilaa waxaan la oqon laguma dhaqmeen wayulqa shuxu baqiiltinimana ummadda lagu rida ummadda waxaa lagu dhexida bukl caalimkii xataa cilmigiisa waa ku baqiila inuu dadka diinta baro kii fadwada yiqiin masaa'ilka yiqiin qofka weydiiye inuu sheego waa uga baqiila waa uga baqiila daaduu tagtoo tidhahdo aniga hebela ishaynee sharciga ilaahay nagu kala saar wuxuu ku leeyahy kitaaba furkeen horta boqol iyo konton dollar oo kutubaha lagu furo kitaabkaana boqol u baa furidiis haddii daacad laga yi ah, kitaaba furkeen kitaabka in la kala furo soo ma rabo ah, keen hadde kitaaba furka ole konton hadna ole konton dhig kitaabka ah, lagu kala fure soo ma jeedi bukliga heerkaas gaaraya bukliga halkaasuu gaaraya wuxuu gaarayaa qofkii sancada yiqiinay sancadiisa inuusan dadka badin oo ku baqiilo ilaa ay gaarto hal geedu yaqaana wax lagu daweeyey iska daa inuu dadka baree markuu geedka soo goyna boqol geedu qallajina si looga gara waayo xabadka naafica ah, kanuu jara waa tuura waa jara waa jara maanta meelu ka keen adugu sheeg hadhi bal fiiri bakiilnimadu innaa lilaahi wa inna bakiilsana heerkaasu gaara qofkii qaniga ahaa maalkiisu ku baqiila ilaa fuqaradu baaba'aan maalkii oo meelu dhiga ula-iy qof walba wuxuu yaqiinu ku baqiila culummadii cilmiga ku baqiila dadkii sancada yaqiina sancada ku baqiila qofkii xoolo haystana xooluu ku baqiila calaamadaha qiyaamaha saasaa lagu yaqaan in qiyaama soo dhowaaday calaamadihiisa saasaa lagu yaqaan saasaa lagu yaqaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa yulqa shuxu baqiiltinimo ayaa lagu ridaa dadka wa tadharu waxaa muuqanayda alfitanu fidnooyin iskhilaaf iskhilaaf bal maanta caalamka muslimiinta fiiriya beled keliya oo degan waa yeri meel kasta dabaa ka qiiqaya waa calaamadaha qiyaamaha soo dhawaanshadiisa lagu yaqiin wa yakuru lharju dilkuna waa badana dilka markii sanadu dhammaato la tira koobo waxaa is leeda wax harayba lama arko ummaddii waa dhammaan wadan hebel sanadkan toban iyo shan kunaa ku dhimatay wadan hebel boqol iyo konton kun wadan hebel saddex boqoloo kunaa tagtay waxaasoo dhan waa la dilaa sida badan ah, dil waa calaamadaha qiyaamaha lagu yaqaano ah, calaamadaha qiyaamaha lagu yaqaano qaaluu waxay leedeen yaa rasuul yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayuma huwa ayuma macnaheedu waa maxay ayu shayin wey ayuma ayu shayin huwa muxuu yahay harjigu ayu ah, shayin huwa wey ayuma huwa harjigu muxuu yahay harjigaa badan ayaa tiriye qaala wuxuu yidhi alqatlu alqatlu waa dilka waa dilka dilka ayaa badanaya dilka ayaa badan dilka laga hadlay waa muslim isdilayo muslim islaynaya kaasaa laga hadlaya kaas way midka oo khasaarada halaaga muslim isdilayo rawa bukhaariy can xudayfata bni اlyamaan radia allahu canhu qaal kaana naasu dadku waxay ahaayeen yas'aluuna kuwa weydiiya rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam can ilkhayr xudayfa wuxuu yidhi dadku kayrkay rasuulka weydii jireen acmaashay ow fadli badan ii sheega camalan janno ku galo daacaadka way ugu bateen daacaan ku dhego ii sheeg su-aalahoodu kayrkaasu u badnaayuu dadka wa kuntu aniguse waxaan ahaa as'aluhu nabiga inaan weydiiyo can shari balaayada anugu balada keliyaaan weydii jirin kaa laga soo socdaa kaa balaayadu ka imaana dhankaanala kaga imaana halkee bal balaayooyinku dhinacay ka imaanaya maxuu u weydiinaa belada fiiriya wuxuu yidhi xudayfa makhaafata an yudrikanii cabsi aan ka cabsanayo inuu haleero mahmaada soomaaliyeed marka soo ma jeedo kayr wax kaama dhibee shar u tooga waa hadal fiican usama jeedo waa xudayfe wax dhan uu ka hadla intaas kayr ah, wax kaama dhibo kayru laakiin shar u toog hayo ka digtoono soo ma jeedo xudayfa wuxuu leeyahay waxaan sharta u weydiinaye waxaan ka baqayon ka digtoona inay ugu dhacdo marka waa inaan ayada wax u dhigtaa oo sharta wadooyinka ay ka imaanayda ay ii caddaata saasuu leeya xudayf si aan uga digtoonaado sharta faqultu waxaan yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo inna annagu kunnaa waxaan ku sugnayn fii jaahiliyatin gaalnimo iyo wa sharin balaayo fa jaa'na allaahu allah noo keenay bi haada alkhayri khayrkan fahal bacda haada alkhayri khayrkan ka gadaal min sharin sharmay shar aan ku iyo jaahiliya gaalnimo iyo isdil isdhac qofo qofku ka xoog badan yahay dilo qofo qofku ka xoog badan yahay dhaco jaahiligaasaan ku sugnayn iyo fawdo qayrkan midnimadan tawxiid sunno qayrkan sharma ka dambayda fahal bacda haada alkhayri kayrkan ka gadaal min shari mahda qaala nabi wuxu uhi nacam haa sharaa ka dambayda sharaa ka dambayda shartaas wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar waxaa sida daahirkaa waa fitantii ugu horreydo dhacday cumaan ibni cafaan macnaha markii la dilay fitantii iyo iskhilaafkii dhacay oo muslimiinta dhexdooda dagaalla ka dhaceen kow fitanta koowaad waa taasa wallaahu aclam ilaahay baa ogaal badan qultu waxaan idhi yuu yidhi xudayfa wahal bacda daalika shari min khayri shartaas khayr ma ka dambeeya shartaas oo ah iskhilaafka qayr iyo midnimo ma ka dambeeya iyo israac muslim qaalana wuxu uhi nacam haa wa fiihi dakan xoogaa qiiqana waa ku jira qayraa ka dambeeya qiiqaa ku jira wuxuu yidhi waa markii cali iyo mucaawiyo muslimiintu ku midoobeen khaasan markii dambe haddee sanadii afartanaad waxaa lagu midoobay oo muslimiintu ku midoobeen mucaawiya kayrkii waa kaas laakiin qiiqa ku jira xuuya xoogaa tuulooyinka ama magaalooyinka gabal aa waxaa joogay amiir daalim ah, magaalooyinka gabal ayaa waxaa joogay dad umaraa sida ziyaad oo kaleeto ibn abiih ah, oo ciraaq joogay iyadoo imaam fiicanu jiro aa ah, waxaa dhici karta gobol ama tuulo inuu guddoomiye goboloo daalimu la dego oo ummadda uu ku dulmiyo waa dhici kartaa mararka gabal markaa qiiqa ku dhex jiray waa gobolada gobol oo madax daalimiinhu joogeen saasuu ku fasiray qultu waxaan idhi uu yidhi wamaa dakanuhu qayrkaas qiiqa ku dhex jiraa xuuya qiiqiisu xuuya qaala wuxuu idhi qowmun waa qoom qoomkoo yahduuna dariiqo ka dhiganayaan biqayri hadii dariiqadaydii mid aan ahayn dariiqadaydii iyo sunnadaydii iyo siiradaydii iyo siyaasadaydii siyaasadaan ahaynay dadka ku dhaqayaan waa qoomkaas ah, siyaasadaydii siiradaydii taariikh nololeedkaydii dariiqo aan ahayn dad ku socdo wey nabi wuxuu ihi tacrifuu minhum ey tacrifuulkhayra minhum khayr aad mararka gobolku arkay iyagoo tukana iyagoo sooma iyagoo sadaqo bixina mararka gobol khayraad ku arkeen tacrifu waad garanee alkhayra khayrka minhum xaggooda wa tunkiru haddana waa inkireen oo haddana sharad u arkeen mar kale ayagoo qof gardarro ku dile amase ayagoo xoola ku qaadana gardarro taasaad ku arkeen qultu waxaan idhi fa hal bacda daalika alkhayri khayrkaas ka gadaal min sharin sharu ma ahaatay qaala nabi wuxuuhi nacam haa ducaatun bacda dalika alkhayr khayrkaas ka gabaal waxaa ahaadeen ducaatun kuwa dadka u yeeraya calaa abwaabi jahannama ducaadaasoo calaa abwaabi jahannama albaabada jahannama ku sugan dad albaabada jahannamo taagan oo dad kale kaalaya dadkaas ayaa jira albaabada jahannamo dad jooga oo dadka u yeeraya bacda daalika alkhayri ducaatuna ahaatay dad dadka u yeerayo u baaqaya ducaaddaasoo calaa abwaabi jahannama ku sugan man ajaabahum qofka ajiibo warkooda yeela qofka ajiiba ilayhaa ducaaddaas man ajaabahum qofka dadkaas ajiiba ilayhaa ilaa dacwatihim dacwadooda dadka ka yeela qadafuuhu waxay ku tuurayaan fiiha jahannama man ajaabahum dadkaas ducaaddaa dadka ajiiba ilayhaa ilaa dacwatihim wixii ay ugu yeerayeen qofka ka ajiiba qadafuuhu waa ku tuurayaan fiiha jahanamay ku tuurayaan waa dad dadka u yeeraya jahanamada ugu yeeraya ee kuwaas ka digtoonaada qultu waxaani idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow sifhum lanaa noo tilmaan dadkaas dadka jahanamo ugu yeeraya aan ka digtoonaana noo tilmaan bal qof walba u dhegtaada keenso nabiga tilmaantiisa qaala nabigu wuxuuhi hum ayagu min jildatina maqaarkayagaley waa noo midab egi macnaha muslimiintay ka dhasheen waa ku jinsi waa dad muslimiinta ka dhashay oo ku jinsi ah wayatakallamuuna waxayna ku hadlayaan bialsinatanaa luqadayada dadka muslimiinta luqadoodii ku hadlayaan قلت waxaan idhi yuli xudayfa xaafid حجر xajar wuxuu leeyahay waxaa dadkaas lagu fasiray dhegaysta waxaa lagu fasiray wabiducaa calىa abwaabi jahannama man qaama fii dalabi اlmulki min alkhawaariji wagayrihim waxaa lagu fasiray dadkaas ducaadda ah oo dadka ugu yeeraya albaabada jahannamo waa dadka boqor mulkiga raadiya iyo madaxnimada oo khawaarij ah ama aan khawaarij ahayn macnaheedu waa maxay waxaa culummada muslimiintu ku fasireen waa dadka hubka ku raadina madaxnimada hubay qaadanayaan muslimiintay laynayaan waxayna u laynayaan inaad madaxnimo ay gaaraan dadkaas weeye ducaatun calaa abwaabi jahanama saasuu leeya xaafid xajar bal xaashiyada dabcadan oo daarminhaajna waynu kugu yaalla waynu kugu yaalla hadal waa noocaas wuxuu yidhi xudayfa qultu waxaani maxaa yeelay la mulki hala raadiyo xasuuq waa la sameeyo nabiguna wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam oo muslim ah oo la dilo ilaahay agtiisa wa waxay ka weyn adduunka dhan oo la gadiyo mulki haddii la raadinayana qof iyo laba la dili kumanaan iyo malaayiin in la dila dhacdo soo ma jeed marka waa ducaatun calaa abwaabi jahannama aqbal ama ha aqbalin aday kuu tal qultu waxaan ihi yidhi xudayfa fa in lam yakun lahum jamaacatun haddaan jamaaca u sugnayn muslimiinta ka ilaa nabigu wuxuu yidhi sl may waa ka soo booda qultu waxaan idhi famaa ta'murunii maxaad i amree in adrakanii hadduu isoo gaaro daalika arrinkaas haddaan arko muslimiintii oo qaar ka mid ah hubka u qaateen inay madaxnimada gaaraan ama waa khawaarij ama khawaarij maaha muslimkay laynayaan si ay madaxnimo u gaaraan maxaan sameeyaa rasuulka allow markaas maxaad ifarayda famaa ta'murunii in adrakanii hadduu isoo gaaro daalika arrinkaas qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calay talzamu waxaad laasimaydaa jamaacat almuslimiina muslimiinta jamaacadooda iyo wa imaamu madaxweynahooda muslimiinta imaamkooda waa madaxweynaha muslimiinta iyo sawaad اacdam sida dabari ku fasiray asawaad ah, اacdam iyo madaxweynahooda ad laasimaydaa ayagaas agjoog fiiriya diinka wax uu ka tegey male laakiin qofkaan diin rabin cidna wax ma tusi karto waaale indhuhu meelaysan u jeedin waxba kama arkaan qofka haddii ay hadda qoraxdu halkastay taagan tahay haddaad tidhaahdo qoraxdii waa soo baxday qol mugdi unta isku xiru leeyaha anuu qorax uma jeedo habeenaan u haystaa haddee kaalay bannaanka soo istaag aan qoraxdii ku tuseen haddee waxaan ku leeyahay qorax ma joogtay kawar ule anu waxaan ku leeyahay qorax ma joogto waana habeen qofkaas wax mala tusi karaa maya indhuhu meelaysan u jeedin waxba kama arkan hadalkaa nabi maxamed miyuusan caddayn ya qofkii maanta fiiri fitanta jirta ama jiri doonta qofka raba meel uga badbaado hadduu maanta nabi maxamed arko ma weydiilah hadda ka waran horay haddii loo weydiiyo soo ma rasuulka allahu haddaad arag haddaad aragto arrintaas daan arku yidhi hadday soo gaarto maxaan sameeyaa imaamka muslimiinta ee jamaacadeeda laazim fiiriya hadalku waa socda xadiidka nabi moxamed iyo warka nabi nebi moxameda noo socdee dhegayso sala allahu calayh wasalam qultu waxaan idiyuu yidhi fa lam yakun hadduusan u sugnaan lahum muslimiinta jamaacatun walaa imaam jamaaco midaysan iyo imaam hogaamiya haddaysan lahayn muslimiinta oo la kala tago maxaan sameeyaa koox koox iyo ururo la noqdo qaala nabi maxamed wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam factazil ka fogow tilka tilka alfiraqa firqooyinkaas kullahaa dhammaanteed ha kala dooran hadhihin firqadaana room firqadaasaa liidata dad nabi maxamed abdeecayda wa ha kala dooran ee inta dhammaan dhinac uga duro ictazil ka fogow tilka alfiraqa firqooyinka kullahaa dhammaanteed walow an tacadda inaad qaniintaba allaha ka dhigo biasli shajaratin geed salkeed xataa yudrikaka ilaa uu ku soo haleelo almowt walxaal uu mowtku kuu yimaado calaa daalika xaalkaas aad ku suganta geed haddaad inta iska tagto salkiis ku dhegto oo mowtku kuugu yimaado kooxaa iska ilaali xaafid xajar wuxuu yidhi qaala dabariyu alimaam ibnu jariir dabari wuxuu yidhi wa fi lxadiidi waxaa ku sugan xadiidkan dhegaysta xaafid ibn xajara soo rara xadiidkan waxaa ku sugan annahu shaamiye mataa lam yakun linnaasi imaamu waktiga dadka aan madaxweyne u sugnaan faaftaraqa annaasu oo dadku kala tagaan axzaaban xisbiyaal markay kala noqdaan falaa yutbacu falaa yatbacu muslimku raaci ma axadan midna fi lfiraqi firqooyinkaas hal mid oo firqooyinka ka mida raaci ma wayactazilu waa ka fogaana aljamiica dhammaan in hadduu awood u leeyahay daalika arrinkaas maxuu uga fogaanaa khashyata cabsi uu ka cabsanaa min alwuquuci inuu ku dhaco fi shar shar inuu ku dhaco ka cabsanaa wa calaa daalika yatanazalu maa jaa fii saaib axaadiid macnahaasuuna ku degayaa dhammaan axaadiista nebi maxamed ka timid sala allahu alay macnahaasu ku socda macnahaasu ku socda marka nebi maxamed diin caddeey qofkii raacayo qofkii khilaafana abaalkeeduu iska helaa rawa الbukhaariي can cabdillaahi bni cumar radia allahu canهuma qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa anzala allaahu alle markuu ku soo dejiyo biqowmin qolo cadaaban cadaab ilaahay qolo markuu cadaab ku soo dejiyo halaag asaaba alcadaabu cadaabku waa asiibaa man qofkii kaana ku sugnaada fiihim dhexdooda qolada dembiga samayday oo cadaabka mudatay dadka ku dhex jirana cadaabku waa kula dhacaa uma bucifuu kadib dadkaas waxaa lagu soo bixinaa calaa acmaalihim ey calaa niyaati niyooyinkooda iyo camalkay ku sugnaayeen kii camal fiican ku sugnaa camalkiisii feecnaayaa lagu soo bixina kii camal xun ku sugnaa camalkiisii xumaayaa lagu soo bixina xadiidkaas wuxuu tusaa dadka hadday xumaantu ka qaarib noqoto cadaab alle uu ku soo dego cadaabkaasu qofka fiican iyo qofka xun waa ku dhaca dadkii waa dembaabeen dembigiiyaa batay abaaraa timid abaartu inta xun ku dhici meh kaliya waa ku wada dhece colaadaa timid colaaddu waa ku wada dhece cuduraa yimid cudurku waa ku wada dhacaa haraag kale iyo cadaab kalaa yimid waa ku wada dhacaa dhulkaa gariiray waa la wada gariiraa duufaanaa ku dhacay duufaanadu waa ku wada dhacaya laakiin qofkii wanaagsanaa aakhiro markuu tago ilaahay camalkiisuu ku abaalmarina wanaagsan saas daraaddeed laba shay tusa xadiiskuna wuxuu la macno yahay culummadu wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya oo gaashaan ka samaysta fidno markay timaaddo aan daalimaanta daalimiinta ku gaar noqon doonin oo macnaheedu waa maxee war munkarka dadka ka celiya oo macruufka amra maxaa yeelay hal doonaa la wada saaranya haddaan munkarka la reebin munkarka ciqaaba ka dhalanaya ciqaabkuna dadka waa ku wada dhaca marka si ciqaabka looga badbaado hal doona la wada saaran yahe munkarka dadka uga diga macruufkana dadka amra waxaa kaloo xadiiska laga qaatay dadka faasiqiintaa ah ama dadka gaalada ah dadka shirkiga ku sugan ama dadka bidcada ku sugan ama dadka faasiqiintaah muslimiinta ah haddaadan islaaxin karin waa laga caaraa lalama fariisto lama weheshado maxaa yeele cadaabkii soo degaa waa kugula dega meel aad ka aadaadaad taqaan waa laga fogaadaa meel aad ka aadaadaad taqaan waa laga fogaadaa maxaa yeelay cadaabka alle hadduu soo dego ku gaar noqon maa daalimiinta haddaad ag fadhido saas darteeda meelaha dadka xunxun ay fadhiyaan lama fariisto waa laga carara meelaha maaragtay dadka xunxun ama dadka ahlu shirkiga gaalnimada ku jira ama dadka dadka qaatilinta dadka muslimka laaya ama meelaha dadka lagu dhaco isbaarooyinka ama meelaha lagu qaylo meelaha qamrada lagu cabo meelaha lagu sinaysto waa laga carara lama ag fadhiisto caro allaa soo degayda ciqaabaa soo degaya ciqaab hadduu soo degana wixii meesha joogaa ku dhaca waa laga carara dadka maarata ilaahay caasinaya haddaad ka celi karto ka celi haddaadan ka celi karin lama weheshada waa laga carara beleda rawa albukhaariyu can salamata bni اlakwac salamata ibn اlakwac radia الله canhu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalama qaala wuxuu ku yidhi lirajulin nin ninkoo min aslama qabiilada reer aslama ka mid ah qabiilada reer aslama nin ka mid ah aa rasuulku wuxuu ku yidhi adin iclaami fi naasi dadka dhexdooda iclaam bixi dadka ogeysi weeye adin yowma cashuuraa maanta bisha muxaram ay tobanka tahay wey bisha muxaram maalinkay tobanka aheed uu nabigu wuxuu ayadiioo maalin ah uu yidhi iclaamiyoo dadka ogeysii anna man akala qofkii wax cunay intii maalmeed fal yutima ha dhammaystiro baqiyata yowmihi maalinkiisa inta ka hartay macnaha fal yumsik qofkii waagu hadduu bariyey kadib wax cunay ha af haysto xurmada maalinka daraaddeed cuntada ha ka joogo ixtiraaman lilyowm waman lam yakun qofkaan wax cunin waman lam yakun qofkaan ahayn dhe waman lam yakun qofkaan ahayn akala mid wax cunay falyasum ha soomo fiiri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam aadin ogeysii fi naasi dadka dhexdooda yowma cashuuraa ana man akala qofkii wax cunay intii maalmeed falyutima ha dhammaystiro baqiyata yowmihi maalinkiisa inta ka hartay ha af haysto iyo wax cune ixtiraaman lilyowm amase ixtiraaman xurmayn uu xurmaynaa lilyowm ay lixurmati lyowm waman lam yakun qofkaan ahayn akala mid wax cunay oo sidii waagu u baryay aan wax cunin falyasum ha soom xadiidkaas waxaa laga qaatay soonka sunnada ah waa ka duwan yahay soonka faradka soonku hadduu farad yahay ama ramadaan ha ahaado ama kafaare ha ahaado ama nadar ha ahaado saddexdaasaa waajibe soonkee habeenkii in la niyeystaa waajiba haddaan habeen la niyeysana ma ansaxay saddexdaasaana farad layidhah laakiin soonka sunnadaa inta maalinaa la niyeysan karaa sidii waagu u baryay haddaadan waxba cunin adoon xala niyaysan waagu markuu baryo adoon xala niyaysan way niyaysan karta laakiin shardi maxaa ah sidii waa u barya waa inaadan wax cunin macnaha wax soon jabiya waa inaadan la iman mahanka cunto kaliya wax soon jabiya lama adan iman xaladaa niya maantiad niyaysana soonka sunnada culummadu waa isku khilaafeen ilaa goorma culummada gabal waxay yidhaahdeen ilaa laga gaaro istiwa waa la niyeysan karaa ilaa zawaalka laga gaaro laakiin qoraxdu hadday cirka dhexbartankiisa ka suusho oo duurku galo ee maalinka horu u barta markaas kadib soon lama niyeysan karo qowlkaasna waa qowlka culummada shaaficiyada agtooda ku saxiixnimo badan weliba in la niyeysan karo soonka sunnada ah maalinkii gelinka hore ilaa zawaalka laga gaara rawa buhaari can abi saciidin اkudri radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yujaa-u waa lala imaanaa binuuxi nabi nuux calayhi salaam yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinka qiyaamaha nabi nuux ayaa la keenaa nabi nuuxaa la keenaa maalinka qiyaamaha fa yuqaalu lahu waxaa la leeyahay hal ballaqta ma gaarsiiday diinkii dadka diinkii laguu soo dhiibay nabi nuuxow dadkaaga ma gaarsiiday saasaa la leeyahay fayaquulu wuxuu leeya nacam haah waa gaadhsiiyey yaa rabbi fatus'alu ummatuhu ummadiisii waa kuwii gaalada ahaa oo aan rumayn ummatu marka ummatu dacwaa loola jeedaa ummaddii loo soo diroo layidhi diinka u sheegwa maaha ummatu ijaaba ummaddii ajiibto aqbashay maaha waa kuwii gaalada ahaa ummadiisiyaa la weydiinaa fatus'alu ummatu ummadiisiyaa la weydiinaa hal ballaqakum nabi nuux diinta madin soo gaarsiiyey fayaquuluuna waxay leeyiin maa ja'na min nadiir wax noo digaa nooma imaan aakhiray been ku sheegaayaan fiil subxaan allah beentii adduunyay moodeen inay wax tarayaan yaa waxaad barataa waa baaska balaayo haddaad barata aakhirad la soo istaagay fayaquuluuna waxay leeyihin maa ja'na nooma imaan min nadiirin mid loo diga fayaquulu rabbiyaa wuxuu leeyihi man shuhuuduka markhaatiyaalkaagu yeeyihiin yaa kuu markhaatiya nabi nuuxow inaad gaarsiiday inaad gaarsiiday ummadaadi diinta yaa kuu markhaatiya nabi nuuxow fayaquulu nabi nuux wuxuu leeyahay muxamadun wa ummatu nebi muxamed sala allahu calay wasalam iyo ummaddiisa ii markhaatiya fa yujaau bikum idinkaa laydin keena laynla imaana ummatu muxamed alla keena fatashhaduu markaasaad ka marqaati kaceen waxaad leedihiin annagaa ka marqaatiya nabi nuux waa gaarsiiyey ummaddiisii diinta adeeg oo nabi nuux markuu diinta dadka u sheegaayey annaga ma anaan joogine yaa hadda ka markhaatiya hadda inta meeshay joogta yaa gacanta taagi kara oo dhihi kara anaa ka markhaatiya inuu gaarsiiyo haye macallinkaana gacanta taagta haye macallin saad yaa kuu sheegay nabi nuux inuu gaarsiiyey ummaddiisii diinta allahu akbar xadiisaa sidaas ku soo aroor macnu ku jawaabay caaqibo marka la tago oo ummatu moxamed ay markhaati kacaan ay leeyihiin waaba naga dembeeyeen say noogu markhaati kacay markaasay waxaa la weyday warsaad ku ogaatay markaasay leeyihin allah kitaab noo soo dejiyey rasuulna noo soo diray kitaabkiiya ilaahay noogu sheegay qur-aankaaba sheegayey m qur-aankaa sheegayey fa labita fiihim alfa sanatin sagaal boqol iyo konton sano aw dhawaaqayo kor uu dhawaaqay hoos u dhawaaqay hoos ugu sheegay si kastu ugu sheegay qur-aankaa sheegaa marka dadkan muslimiinta qur-aanka yaqaaniin waxay leeyihiin allah kitaab noo soo dejiyey rasuul noo soo diray saasaan ku ogaan qof kastoo qur-aanka yaqaan waa yaqaan nabi nuux inuu diinta dadka gaadhsiiyey marka sidaasay ku ogaadeen ummaddan uma qaraa nabigu wuxuu akriyey uma qaraa wuxuu akriyey rasuululaahi sala allahu calayh wasalam wakadaalika sidaas oo kale aan jacalnaakum idinka dhignu ilaahi yidhi ummatan ummadaasoo wasadan cadaalad ah ummad cadaalad ah aa ummatu maxamed ilaahay ka dhig ilaa markhaati ma galo qofaan cadli ahayn waxay tusaydaa in markhaati nabi nuux ka dhigtay ummadda nabiga ummad cuduul ah inay yihiin marka waa dadka fiicanoo dariiqii nabiga ku socdahad qofkii moogta cadaaladda ka tagaa cadaalad ka tegiddaas nabiga waa ku khilaafay soo maaha nabi kama marka dadka dariiqa nabiga ku socdaa inay caadili yihiinay tusayda qaala nabigu wuxuu yidhi cuduulan macnaheeda waxaa loola jeedaa wasadan cuduulanaa loola jeedaa litakuunuu si aad u noqotaan shuhadaa'a kuwa ku markhaati kaca cala annaasi dadka wayakuuna rasuulu rasuulkuna u noqdo shahiidan mid u markhaati kacay calaykum korkiinna rasuulkuna ummatu muxamed ayuu ku markhaati kacaya rawa albukhaariy can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaal wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed